bismi اllah الرحmn الرحيم alxamdu لlah رb العaalمين صلى اllهma وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجمعين ama bعd yqul الmuألف raximh اllah taعalى wayu'minuuna way rumaynayaan ahlu sunnuhu biana allaha alla tacaala korhaya khalaqa inuu abuuray shayaaiina buu abuuray shaydaanno kuwaasoo tuwaswisu waswaasinaya lilaadamiyiina aadamiyiinta ibni aadamka waswaasinaya oo qalbigiisa waxaan jirin u sheegaya sidaana khalad ku gelinaya markii sheeko qarsoon oo aan muuqanin laguu sheekeeyo oo laysku dayo in laguu qanciya waswaas baa layidhahda marka waxa weeyaan sheekadaa qarsoon inuu ibni aadamka u sheego waa xikmad rabbi ayb iyo shayaadiintaasi inay ibni aadamka khadeecaan khadeecada waxaa la yidhaahdaa idhaaru khilaaf maa yukhfiihi ruuxu waxa u qarsoon waxaan ahayn markuu kuu muujisto wuu ku khadeecay saas way aw araada bihi lmakruuh wakhatala min xaysu laa yaclam ama wuxuu xumaan buu kula rabaa dhib buu kula rabaa dhibkiibuu marka wuxuu kuu gaadhsiiyey qaab aadan dareensanayn khidaaca noocaasa laydha marka shayaaiintani shaqaday qabanaysa waxaa kamida qalbigay waswaasinaysaa waxay rabtay bay ibni aadamka ugu sheekaynaysaa markay ugu sheekaynaysana way khidaacaysaa way siraysaa ibni aadamkiibay khayaanaysaa oo waxay rabtaa inay dhib gaadhsiiso min xayu laa yaclam walaa yashcur isagoon isdareensanayn oo isla qumanoo e, wanaag baad rabtaa isaga ay la tahay oo khayr doon ah buu meeshaasi muxuu ahaayey e, dhib ka gaadhsiinaya marka way khideecaysaa wayaquruunahum yani waxaa iyadana la yidhaahdaa khadeeca iyo yani waxa weeyaan quruurku waa isku macno dhow yahay yani waxa la yidhahdaa sida qur-aanka kariimkay tilmaamay shaqooyinkay qabtaan bay ka mid tahayoo yani falaa taqurannakum alxayaatu اddunya walaa yaqurannakum biاllahi اlgharuur alla wuxuu ku tilmaamay shaytaanku inuu yahay haruur haruurka waa midka kadinta badan kadinta badan baa la yidhahda kadadana waxaa la yidhaahdaa ama qaraarada ama huruurka waxaa la yidhaahdaa khadaca la yidhahdaa khadacahu wa atmacahu bilbaatil baa la yidhahdaa markuu kufsiro oo waxaan jirin uu kugu damacgeliyo damac buu ku gelinayaa xumaantii buu ku jeclaysiinayaa waa kuu qurxinayaa markaana wuxuu kuu sheegayo ee uu kugu akhriyayaa ma aha wax saxsane waa wax waxbaan ka jirin wa yacni xumaantii iyo faaxishadii iyo dembigiibuu wuxuu saarayaa mara quruxsan wuxuu kaaga dhigayaa wax manaafacaad leh wuxuu kaaga dhigayaa wax aad yacni wax ka helayso waa kuu qurxinayaa sidaasuu marka kuugu ridahaya xumaanta kuugu ridaya marka waa ku kadiyey leanna waxaan jirin intuu kugu akhriyey buu khatar iyo dhib kuu geysta yani taana waxaa la yidhahdaa wuxuu marayaa marka waxa weeyaan ballanqaadka beenta ah ee tamniyada yani umniyegelin iyo sidoo kaleeto tasyiinka qurxinta asaaliib badan buu isticmaalaa taasaa waxaa la yidhahdaa marka yani wax weeyaan mxuu ahaay quruurka la yidhahda ama qaraarada marka ibni aadamka wuxuu ku samaynaya waswaasinayaa waa sirayaa waa kadinayaa ballan beenuu u sheegayaa waxbuu u qurxinayaa waxaasoo dhan isagoo ibni aadamka ku samaynaya haddana asalkiisa ilaah baa abuuray waxa uu samaynayana ilaahay awoodiisa iyo mashii'adiisa iraadadiisa kownigaa kama hoos baxsana hadduu alla uusan rabinna muusan sameeyeen doonid kawniya hadduusan alla qadari lahayn muusan samayn kareen saas daraaddeed abuurkooda iyo shayaadiintu waxay samaynaysaba allah tabaaraka wa tacaala kama hoos baxsana abuurkiisa kamana hoos baxsana iraa'adadiisa iyo mashii'adiisa sidaasa ah, khalqigoo dhan marka ilaahay abuurkiisa huu hoos imaanaya macnaha ayb xikmad baana ku jirta abuurista shayaadiinta xikmad baa ku jirta waxa ay samaynayaan inay sameeyaanna xikmad baa ku jirta xikam waaweyn oo laga yaaba ibn aadamku inuusan marka hore fahmin baa ku jirta maxaa yeele rabbigeen tabaaraka watacala saan horeba mar badan usoo tilmaannay shay hadduu samaynayo waa shay xikmadaysan waay shay xagga rabbi iska dhaca ma jiro shay xikmad la'aan ku dhacana ma jiro shay kasta xikmad buu ku salaysanya leanna afcaashiisu yacnii xikmad bay ku salaysantah asmaadiisana xakiim baa ka mid sifaadkiisana sifatulxikma ka mid shayga meeshiisii munaasabkahayd buu dhigayaa xaaladiisii munaasabkahayd buu ku samaynayaa mana la gafayo ma la seegayo rabbi tabaarak watacaala marka abuurista shayaaiinta waxay samaynayaan macnaheedu waxa weeye waa maxdulxikma xikamka ku jiraay iyo masaalixda ku jirtaay ibni aadamku in badan inuusan haleelin baa dhici karta laakiin culimadu aad bay u tiriyaan markay masaladan ka hadlayaan aad bay uga hadlaan oo waxaa ka mida bay yidhaahdaan eh, allah tabaaraka wa tacaala jannuu eh, sameeyey waa daarulkaraama naarna waa sameeyey waa daartii eh, cuquubada labadaa daarood camalka lagu gelayo wuxuu ka imaanayaa daartii shaqada oo adduunyada ah shayaadiintan marka waxay kala saarayaan shaqadan ay hayaani waxay kala bixinaysaa dadkii ilaahay ugu talagalay daarulkaraama iyo dadkii ugu talagalay daarulcadaab walihaana waxay ku kala baxayaan shayaadiinta markii lagu salido bay kala baxayaan waxaa kala baxaya awliyaau uraxmaan iyo awliyaau shaytaan kaafirka iyo mu'minkaa kala baxaya dadka ilaahay jecel iyo dadku necab yahay kala baxaya rususha iyo acdaadooda kala baxaysa maxaa kala bixinaya imtixaanka shayaadiinta laysku imtixaanay ee laysku saliday halkaasay marka waxaa ka dhalanaysaa xikam aan la koobi karin oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xikamkiisa ka mid ah. wa yu'minuuna way rumaynayaan ahlu sunnuhu biana allaha alla tacaala korhaya khalaqa inuu abuuray shayaatiina buu abuuray shayddaanno kuwaasoo tuwaswisu waswaasinaya lil aadamiyiina aadamiyiinta ibni aadamka waswaasinaya oo qalbigiisa waxaan jirin u sheegaya sidaana khalad ku gelinaya oo wayakhdacuunahum khadeecaya waxaan jirin u muujinaya xumaan la doonaya si qarsoodi ah oo wayaquruunahum kadinaya yani waxaan jirin iyo baatil intay u akhriyaan oo ballanqaada beenan siiyaan oo mxuu ahaayey umniyaad iyo ammaani aan waxba ka jirin iyo qurxin law zayinanna lahum fi اlardi wala uqyanahum ajmaciin yani ma qasbo dadka ma qasbo oo intuu xoog kugu muquuniyo xumaanta xoog kuguma gelinayo saas daraaddeed aakhare markii isqabsadaan isagiiyo dadkii uu lumiyey wuxuu leeyahay maanaa idin qasbay maanaa idin qasbay maya de idin qasbin anugu waxunbaan idiin sheeg waana i marka ma qasbo dadka laakiin wasiiladu isticmaala waxa waa wasiilatu tasyiin iyo yani umniyaadka iyo ammaanida beenta ah iyo khidaacaas waxaasuu ibni aadamka ku khaldaa oo ilaa wax ma qasbo saas way macanaa sidii nabiyullaahi aadamba uu ku yidhi calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu yani uu khadeecayay ama uu khaladka ku ridayay yaa aadamu hal adulluka cala shajarati اlmulki calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadamow makutusaa buu yidhi geedka keena waaritaanka iyo mulki aan dhammaanayn geed haddaad cunto milkigaaguna weliguusan soo afjarmayn noloshaaduna waligeed ayna dhammaanayninoo geeri aadan arkayn inood waarayso geedkaa makutusaa buu waa geed lagu rogmaday ogow geedku waa geed halis ah laakiin suuraduu u dhigay adiga fiiri waxay yidhahdaan nabiyullaahi aadam calayh wacalaa nabiyina salaatu wasalaam ilan digniintii rabbi buu qabay waxoogaa markiiba hadalkiisa kuma kalsoonaan markii dambana waaba u dhaartayba wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waxay culimmadu yidhahdaan marka aadam waxaa kadiyey waa dhaartaas markii hore oo dhan dhaartana waxay keentay wuxuu isyidhi bay dhahaan malaha addoon ilaahay magiciisa been ugu dhaaran ma jiro taasaa marka waxoogaa dhaartaasaa khaladay baa laydhaha marka dhaar iyo qurxin iyo magacaan jirin iyo waxaasu isku aadiyey ibni aadamka aadam hadduu saa u galay caruurtiisana waa jidka un jidku u maro weliba waxa weye khatartu leeya waxa weeye inahu yaraakum min xayu laa tarawnahum weeyo wuu idin arkaa idinkuna ma aragtaan waa cadow halis jidhkuu ku dhex jiraayo yajri min ibni aadam majra dam dabeecadan ibni aadamkuu yaqaanaayo ruux walba meeshuu ka gelaya iriduu ka soo gelaya waa yaqaana sida ibnu qayim caleyh raxmatullah uu leeyahay ibni aadamka qalbigiisuu ursadaa buu yidhi nafta ibni aadamka marka laba laba quwadood baa ku jira quwa oo ifraad ah yani quwad xadgudub u diyaarsan iyo quwad tafriid iyo gaabin u diyaarsan nafta marka wuxuu yidhi markuu ursado qalbiga waxaa u soo baxaysa war ruuxani ma wuxuu u xoog badan yahay dhanka xadgudubka mise dhanka gaabinta hadduu helo dhanka xadgudubku u xoog badan yahay halkaasuu marka u kaxaynaya markaasuu wuxuu gelinayaa quluwi iyo mujaawasatulxad iyo baqyi iyo waxdilid iyo wax gaalaysiin iyo wax kharibid halkaasuu u kaxaynaya midna markuu ursado wuxuu ka dareemaya alalahakani waa gaabis markaasuu wuxuu ka soo gelahayaa iridda gaabiska markaasuu gadaal u jiidahaya isaga gadaal buu u kaxaysanaya marka yacni waxa weeye waa cadow khatar ah kuguna dhex jira saas daraaddeed baa qur aad ay ugu soo noqnoqotay digniintiisa iyo inuu cadowga xaqiiqi yahay wayakhdacuunahum wayaquruunahum way wuxuu yidhi waana shayaaiina waxaa kaloo rumaysan yihiin ahlu sunnuhu waana shayaana shayaanku yatakhabatu inuu ridrido oo kufkufiyo alinsaana insaanka inuu ridrido waxaa kaloo ahlusunnuhu rumaysan yihiin shayaanku inuu dadka galo oo ruuxa markuu galo jiro ku rido ruuxii garashada ka qaado ruuxii ku keeno kadibna ruuxii uu dhacdhaco oo suuxo oo mar kaca oo mar istaago oo mar kufo takhabudkaana ibni aadamka inuu ku sameeyo bay ahlusunnuhu rumaysan yihin masaladaasi waa masalada loo yaqaano ee sideedaba jinku shaytaan buu hadda ka cabiray wa ana shayaana yatakhabatu linsaan waana sida qur-aanka kariimkii cabiray aladiina yakuluuna ariba laa إلا ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayaanu min almas shayaan buu qur-aankuna ka cabiray marka shayaaiintu dadka ma gashaa oo jinku dadka ma galaa oo jira ku ridaa saa ruux ma ku jiradaa oo ma la suuxaa masaladaanu masaladu ka hadla wuxuu leey marka ahlu waxay qabaan inuu shaytaanku dadka geli karo way suurtagal tahay oo uu ruuxii la jiran oo uu ruuxii la suuxi oo ruuxii la rafaadi oo uu ka dhex hadli taasay rumaysan yihin buhi ahlu sunnuhu arrintaa waxaa asal u ah aayadda ee hadda akhriyaynay ee fii suurati allah tabaaraka wa tacaala uu yidhi aladiina ya'kuluuna aribaa kuwa ribada cuna laa yaquumuuna ma istaagayaan qubuurta markay ka soo kacayaan oo qiyaamada ay qubuurta ka soo baxayaan laa yaquumuuna ma istaagayaan oo qubuurta kama soo istaagayaan ilaa kamaa yaquumu sida uu u istaago si la mida mooye alladii midka yatakhabatuhu uu kufkufinayo ridridayo ashayaanu shayaanku uu ridridayo min almasi waalid daraaddeed uu waalay masigu waa junuunka yacni gelid uu galay iyo waalid uu waalay ruux shaydaanku uu la oo la kufkufahayo oo la suuxaya sidaasoo kuwa noocaasoo kalea siday u kacaan mooye si kale ugama soo kacayaan qubuurtooda yani laba arrimood buu iyo aayaddu isu ekaysiinaysaa dadka jinku ku dhaco ee suuxa sida ay u kacaanee u kufaan ila ruuxii waa xanuunsanaya kac buu isleeyahay waa dabagadoomaya waa istaagaya waa kufaya shaydaankii baa ridridahaya waa kufkufinahaya sidaa iyo sidaa si la mida waxaa ah dadka ribada cuna markay aakhare qubuurta ka soo kacayaan iyagoo sidaasoo kale soo kacayaan iyagoo kacayo marna kufaya marna kacayo sida dadka suuxaayo kale ah saasay usoo kacayaan aayaddu marka waxay sugtay in ay jirto dad suuxaya oo kufkufaya shayaadiinta waalida ay waalaysa darteed iyo gelidda ay gashay darteed halkaana waxaa laga qaatay inay shayaadiintu dadka galaan oy waalaan oy ridridaan oo ay jiro ku keenaan gelidda ay galeen darteed aayaddaasaa asal u ah axaadiis aad u farad nabiga ka sugan sal ly sl oo badanina waa jirtaa masaladaasi waxa weeye cinda ahlisunna waljamaca waa masale ijmaaca khilaaf kuma jiro inay suurtagal tahay bal ay jirtaba jinku inuu dadka geli karo saas maana shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu yidhi muxuu ahaay wuxuu sheegay wuxuu yidhi ankara طaa'ifatun min almuctazila kaljubba'i wa abi bakrin الraazi wagayruhuma duhuula اljinniyi fi badani اlmasruuc walam yunkiruu wujuud aljinni buui koox muctasilada ka mida ayaa waxay inkireenoo diideen buu yidhi inuu jinku geli karo dadka jinka laf ahaantiisa mayna inkirin buui jiritaankiisa mayna inkirin lakiin waxay inkireen jinku inuu insiga geli karo oo dadka geli kara inkireen buui jubba'i iyo abubakr raazi iyo qolyo ay la mid yihiin wuu soo wada wuxuu yidhi yani wuxuu sheegay alimaam abu xasan alashcari fi kitaabihi maqaalaati ahlisunna waljamaca wuxuu ku sheegay maqaalaat lislaamiyiin in ay yidhaahdeen ahlu sunnuhu ina aljinniya yadkhulu fii badani lmasruuc jinku wuxuu galaa ruuxa suuxaya jidhkiisuu galaa kama qaala tacaala aladiina yaakuluuna aribaa aayaddaasuu marka keenay markaasuu haddana wuxuu keenay wa qaala cabdulaahi bnu axmed ibnu xambal cabdulaahi bnu imaam axmed ibni xambal wuxuu yidhi waa wiilkii imaam axmed weeye wuxuu yidhi buu yidhi qultu liabi aabbahay waxaan ku yidhi inna qawman dad ayaa yazcumuuna waxay sheeganayaan ana aljinniya jinku laa yadkhulu inuusan gelin fii badani اlinsaani ruuxa jidhkiisa ma geli karo ruuxa insiga ah jidhkiisa jin ma geli karo suurtagalna maaha wax dhici karana maaha qola halkaa taagan baan weydii buui markaasuu imaam axmed wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi ay bunaya wiilkaygiiow yakdibuun buui been bay sheegayaanbu waa beenalayow huwa daa yatakalamu calaa lisaanihi buui waaba kanba waaba markhaati ma doontaba jinkiibaaba ruuxa carabkiisii ku hadlayaba laduu sidhe sooma yacni haweenay jinkii ka hadlaayo oo waxa ka hadlayana waa nin ilan dumarkii ragga soo lama kala yaqaan nin baa ka hadlaya hadal waaweyn maaha haweentii maaha lafteedii waaba kanba ilmo yar oo ruux ka dhex hadlaya soomaali aan weligii waxba garaninoo ingiriis mid ku hadlaya kaa dhex hadlaya weligii wax ma dhiganin ingiriis ma yaqaano carabi ma yaqaano mid carabi yaqaana ama talyaani yaqaanaa ka dhex hadlaya talyaanigiibu wuxuu ugu hadlayaa si dalaaqa ah huwa daa yatakalam bilisaanihi waay waxaan carabka ruuxa isticmaalaya ku hadlaya waa wax ku dhex jira isagii maaha marka wax la inkiri karaba ma aha bule imaam axmed aleh raxmatullah waa masle iska cad wax la inkiri kara maaha masaladaasi meel kale eh, ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu soo guuriyey inay ijmac tahay waana sidaa ficlan waa sidaasoo wuxuu leeyahay yani wujuud اljini haabitun bikitaab اllahi wa sunnati rasuulihi waاtifaaqi salafi اlummati wa a'immatiha jinka jiritaankiisa inuu makhluuq jiraya kitaabka iyo sunnada iyo salafka iyo a'immadiisa intuba isku waafaqeen wuxuu yidhi wakadalika duhuulu اljiniyi fi badani اlinsani haabitun biitifaaqi ahli الsunna waاljamaca jinku inuu insiga galana ayaduna waxay ku sugan tahay ahlusunna waljamaaca isku waafaqidooda way ku ijmaaceen iskumana khilaafsana buuri markaasuu aayadda keenay aladiina ya'kuluuna aribaa kadibna wuxuu keenay hadalka imaam axmed hadda ka soo guurinay kadibna wuxuu keenay xadiidka saxiixa nebigu uri sal ly waslam ina shayطaana yajri min ibni aadama majradam shaytaanku ibni aadamka wuxuu ka socdaa meesha dhiiggiisu socdo xididada dhiigga qaaduu dhex maraya xadiiskaasuu keenay markaasu wuxuu yidhi hadalka uu sii waday walaysa fii a'immati lmuslimiina man yunkiru dukhuula aljinniyi fii badanin masruuc ma jiro culimmada iyo a'immada muslimiinta nin ka mida oo inkiray inuu jinku dadka geli karo oo ruuxa suuxaya jiran inuu geli karo wax inkiray ma jira buu leeyahy ibnulqayim baa isaguna masaladaa aad ugu dheeraaday iyo a'immada tafsiirka intuba marka wax weeyaan waa masalo la ogol yahay alimaamu shawkani caleh raxmatullah wuxuu isaguna yidhi aayadda suurat lbaqara markuu ka hadlay wafi laayati daliilun cala fasaadi qowli man qaala ina asarca laa yakunu min jihati اljin wazacama anahu min ficli اطabaa'ic inaysan arrinkaasi jirin ayay daliiluta sheekh ibnu baaz caleyh raxmatullah risaal uu leeyahay mowduuca ku saabsan oo la yidhahdo idaaxu lxaq fi duhuuli اljiniyi fi اlinsiyi wاlraddi cala man ankara dalika yani risaaladaas waa risaalo matbuuca si madax bannaan baa markii hore loo daabacay markii dambena waxay ku jirtaa ee kitaabkan lagu ururiyey sheekha fataawidiisa iyo rasaa'ishiisa oo la yidhahdo majmuucu fataawa wa maqaalaatin mutanawica nin la yidhahdo cali tontaawi buu ku radinaya cali tontaawi oo arinta inkiray buu risaalada ka alifay sheekh ibnbaas cali raxmatullah oo uu ku radinaya macna warka murtidiisu waxa weeye gelitaanka inuu jinku dadka galayo oo uu yacni ka dhexhadlayo oo uu suuxinayo ee waa arrin laysku waafaqsanya waxa khilaafsanna waa muctasilada iyo ahlu ahludalaal iyo kuwa caqlaaniyiinoo casrigan joogo ee mxuu ahaayey uun ra'yigii ama dariiqii muctasilada ku socda ayib taas marka sidaas sidaasay rumaysan yihiin amaa seebuu u gelayaa iyo seebuu u suuxinayaa iyo waa hawl kale hadduu dhacdo marka inuu ruuxa jinku galo ama isagu ha iska maago ama ha loo soo diro oo kuwa sixirka iyo kahanada ee shayaadiinta la shaqaystaay marmar bay isticmaalaan oy shayaadiinta dadka ku sallidaan ama isaguba ha iska maago oo yani waxa weeyaan muxuu ahaayey eh, ama dhib loo geystay isagoo ka dagaalamaya ruuxa ha galo ama sidiisaba ha isaga maago laakiin markay sugnaato inuu ruuxani jin qabo oo uu muxuu ahaayey eh, eh, jiran qaabka loo cilaajinayo loo daawaynayo waxa weeyaan in qur-aanka lagu daaweeyo qur kariimka in lagu akhriyo adkaarta nebiga ka sugan sal ly slam in lagu akhriyo ee daawooyinkana waa loo isticmaali karaa shay kasta oo la tijaabiyey inuu daawo u yahay waa loo isticmaali karaa ama wax lagu qiiqiya ha noqdo ama xataa garaacis ha noqdo ama wax kaloo la tijaabiyey oo markaasi naafica ha noqdo ruuxan kadaata lagu daaweyn karo bishari inaysan dawaabidda sharciga ka bixin waa inaysan keenin nooc tacabud ah oo jinkii la caabudayo oo loo khuduucayo oo isagii la weydiisanayo oo la baryayo oo wax loo qalayo taasi waa gaalnimo saas maana yani sidaa ay dad badan sameeyaan yani jinka wax loo qalayo ee xafladda loo samaynayo ee buunka loo dubayee baalkii bacbaca loo samaynahayee ardooyinka la laleeyahaye mar xoola loo qalayo mar mingis may dhahan waxaan loo samaynayo taasi kulli waa gaalnimo iyada daawana maaha waa nooc jinkiibaa la caabudahaya jinkiibaa la caabudaya taasi marka ma aha dariiqo saxa maaha laakiin wixii lagula dagaalami karo ee ama qur'aan ah ama sunno ah ama adkaar ah ama hadal la tijaabiyo naafica ama daawooyin ah waa lagu isticmaali karaa waana saa'il ibnu taymiya siduu ka cabirayo waa saa'il buu leey saa'ilka waxaa la yidhahdaa ruuxa gardarrada kugu maagee ku soo weerara soo ma cid ku soo weerartoo kaa gardaran si alla saad isaga celin kartaad isaga celin soo ma wixii kaa daafici kara oo markaa shareecadu kuu ogosha ad isaga celin haddii aad muxuu ahaay qiiq iyo intaad biyo ku saydho aad isaga dhanba hafin karto waad hafin sooma haddii toorri kaa celinayso toorri baad ku dhufan ila waa gardaran yahay saa'il waa haddii ayna kaa celinayninoo uuba inuu ku dilo rabana xabaddaad madaxa kaga dhufan waa saa'il aalim ah waa marka jinkani waa saa'il saa'il hadduu yahayna si alla sidii laysaga celin karo oo marka aan ahayn isaga in la caabudo ama loo khuduuco ama laysu dhiibo ama qurbaan loo sameeyo baa laysaga celinaya marka tawqiifi ma ah isaga ah tawqiifi ma wax alloo in tijaabiyo oo anfac leh baa la isticmaalaya marka macnaha saas daraaddeed baa shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu samayn jiray waa garaaci jiray marmarka qaarkood farriin buu usoo diri jiray dadka jinka qaba farriin buu usoo fari jiro wuxuu dhihi jiray waxaad iga gaadhsiisaan ruuxaas ha dhibina ka baxa farriinta sheekha haddii la soo gaadhsiiya wuu iska bixi jiray sheekhuninka la yidhahdo imaam axmed baa isagana laga sheega ibnuulqayim baa sheegaya marmarka qaarkood wuxuu leey ibnuulqayim inta loo keeno ruuxuyoo xanuunsanaya oo jinkii war iska bax uu yidhaahdo kari waayo buu intuu qaatuu garaaci jiray garaaca isaga maraad isleeda ruuxiiba khatar buu galayoo dhimay yuu bixi hadduu baxayna ruuxii maba dareemayaba ruuxii wixii loogaa lala dhacay dhacayay mabahaba marka yaani waa asaaliib ah saa'ilkan ha layska celiyo xuduuddii shareecadiiyo dawaabideediina kama baxsana oo dafcu saa'ilka haddii daawooyin loo helo iyo geedo uu dhibsanayo oo lagu qiiqiyo oo lagula dagaalamo nafs usluub waay marka wax weeyaan nebigu sal ley wasalam tuhmadiinna ii soo bandhiga markuu yidhi wuxuu yidhi wixii aan shirki ku jirin dhib maleh wixii aan shirki ku jirin dhib maleh mudaawaadkaasi marka waa midka mashruuca wey nebiga waxaa ka sugan sal ley waslam inuu dhihi jiray ruux maalan masruuca marka loo keenoo kale waxaa sugan inuu dhihi jiray ukhruj caduw allah ah, bax cadow ilaahayow ah, aayad qur-aana kuma ahriin adkaar kumuusan ahriin wuu amray un ukhruj caduwallah marka hadday anfacayso war kac iska bax kac iska bax dheh kac iska bax ku dheh sheekh ibnu abtaymi sidoo kaleeto wuxuu dhihi jiray ukhruj war meesha ka bax waxay ku xidhan tahay kolba ruuxa yacni e, daawaynaya iimaankiisa alla ku xidhnaantiisa ruuxba ruuxuu kaga awood badan yahay xagga rabbiya ku xidhnaantiisa bay shayaadiintan iyo jibankani uga cabsi badan yihin saas wey maanaa yani waa miduu leey ibnuqayim caleyh raxmatullah yani eh, assilaaxu biquwati daaribihi hubka markaad adiga ku dagaalamayso seef aad u af marka lagu dhiibo haddaad adugu tabar daran tahay adood iska daciif tahay ood seeftii ku dhufato seeftu waxay wax ku goysaa ruuxa haya xooggiisa soo ma laakiin seefta adduunka u wax badan haddii lagu dhiibo aduguna aad iska tacbaanba tahay oo eh, aadan yani xoogba lahayn wax badan kuma jari karti soo mid laakiin afkeedu iska tacbaan yahay nin xoog badan haddii loo dhiibo hawshu ku qaban marka asilaaxu bidaaribihi waa ruuxa iimaankiisii alla ka cabsigiisii alla ku xidhnaantiisa bay ku xidhan tahay kelimada ka soo baxaysa dadka qaarkood waxaa ku filan inuu yidhaahdo ukhruj bax intaa hadduu ku yidhahdo dhaqaaqaya midna maantao dhan hadduu dul fadhiyo oo towreed injiil ku akhri wax kasta sameeyo waxba ka dhegaysan maayo marka wuxuu leeyahay masaladu halkaasay u noqonaysaa masaladu marka masale tafaasiishaale weeye ee muxuu ahaayey waxyaabahaasoo dhan baa lagu cilaajin karaa laakiin waa inaan dawaabidda sharciga laga bixin oo dafcu saa'ilka wa ana shayaana bay qabaan ahlu sunnuhu waxay rumaysan yihiin shayaanku yatakhabatu inuu suuxiyo oo ridrido alinsaana insaanka inuu rido meeshaasi shayaadiinta keliya meehe jinko dhan wa jinko dhan jinku laba nooc waa laba nooc oo eh, jin waa magac guud jin waa magac guud shayaadiinna waxaa la yidhaahdaa jinka gaaladiisa jinka wuxuu qaybsamaa labo muslim iyo wuxuu qaybsamaa iyo gaal jinkiga qaybtiisa gaalkaabaa marka shaydaan la yidhaahdaa amaa jinka muslimka waa jin laakiin gaal maaha haydaan lama dhihi karo shaydaan ma la dhihi karo marka ka waxgalaya muslimna wuu noqdaa jin muslimna waa noqdaa e shaydaanna waa noqdaa oo jin gaala ah inta badanna culimmadu waxay yidhaahdaan marka uu taqriiban ruuxa ka dhex hadlo waxa fiican muxuu ahaayey in la weydiiyo ma muslim baa tahay mise waa gaal waa ijtihaad bacd alculamaa hadduu marka gaal yahay in la islaamiyo oo islaamka loo bandhigo wayna dhacdaa inay ku islaamaan qaarkood haduu muslim yahayna markaa la abhiyo oo intaan la gubin ama aan dagaal lagu qaadin in la yidhah warniyow dulmiguma fiicna ruuxan isaga tag maxaa ka rabta maxaa kaaga maqan in adiga asaaliibteeda dadkeeda garanay wa anna fi dunyaa adduunyada dhexdeeda inuu ahaaday bay rumaysan yihiin sixran sixir iyo wasaxaratan iyo kuwa wax sixra wa anna sixra bay rumaysan yihiin sixirku isticmaalahu isticmaalkiisu kufrun inuu yahay gaalnimo min faacilihi ka sameeyey xaggiisa ka dhaca muctaqidan xaaluu yahay isagoo ictiqaadsan lahu sixirka naafican inuu yahay mid wax ah anfacaya daaran oo wax dhibaya biqayri idn illaah ilaahay idankiisa waxaan ahayn idan ilaahay uma baahneen asagoon alla idmin buu dhib iyo dheefba leeyahay ka sidaa rumaysanee sidaa u isticmaalaya inuu gaal yahay bay qabaan ahlusunnuhu masaladan ah masalatu sixri wasaxra kutubta ahlusunnaha way ku timaadaa sababtu wax weeyaan firaqa qaar ka mid a ah ayaa waxay diideen sida muctasiladoo kale sixirku xaqiiqaba male bay dheheen sixirku xaqiiqa male waa indhasaraxaad bay dheheen wixii nebiyullaahi muusa calayhi salaam ay saxaradu kala hortageen tageen wa jaa'uu bisixrin cadiim waxay yidhahdeen waxaasi nabi muuse iyo umbay indhihiisa sarraxaadiyeen mooye waxaan jirin tuseene xaqiiqa ma ahayn sixir oo dhanna halkaasay marya wax xaqiiqala maaha bay dheh maadaama qolo ay sixirka inkirtay ayay ahlu sunnuhu marka kutubtooda ku keenaan wakadalika sixirku masaa'isha wuxuu ka mid yahay keenta ruuxa diintiisa waxaanudhi diinla'aantiisa keento oo nawaaqida diinta lagaga baxay ka midta saas daraaddeed bay kutubul yani waxa sunna ama kutubulcaqiida ay ku keenaan eh, culimmada sunnadu ku keenaan marka waxay rumaysan yihiin ahlu sunnuhu adduunka sixir baa ka jira iyo saaxirin inay jiraan bay rumaysan yihiin sida ahlu sunnuhu ay qabaan sixirku waa laba nooc nooc waa mujaradu takhyiil laa xaqiiqata lahu nooc waa nooc indhasaraxaad un ah aan xaqiiqana lahayn sooma wax jira ma aha laakiin adigon baa indhahaaga la khalday nooc waa noocaas waxaad arkaysaa nin weyn oo intuu mas afka ka galo xagga dambe uga baxay wax jira ma aha dadka unbuu tusayaa mooy laakiin xaqiiqa jirta maaha mid waxaad arkaysaa dab holcaya intuu dhex maro buu isagoo buu dhanka kale ka istaagahaya dadka unbuu indha mooy mooye xaqiiqa jirta maaha marka sixirka qaar noocaasoo mujarad indhasaraxaadaa jira oon xaqiiqo lahayn nooca labaad waxay leeyihiin xaqiiquu leeyahay takhyiil ma ahee xaqiiquu leeyahay waa wax jira waana wax rabbi tabaaraka wa tacaala abuuray waana xaqiiqo jirta wa waana midka saamaynta ku yeelanaya dadka waxaad arkaysaa ruuxii markii la sixiro waa jiranaya sooma waa dhimanayaa sixirkii baaba dilayaba waa waalanayaa haduusan xaqiiqo ahayn ma waxbuu dili laha maya lalama jiradeen wax ma dileen wax ma waaleen hadduu indha keliya yahay marka qayb ka midoo waxaa jirta xaqiiqo ah qayb ka midana waa indha sarraxaad sidaas wey madhab ahlusunna ayib masaladaa markuu ka hadlay kadib baa wuxuu yidhi waxaa kalooy ahlu sunnuhu rumaysan yihiin isticmaalka eh, mxuu ahay adiga qaababkuu ku yimaado way fara badan yihiin hadda ma sii dhexgalayo eh, laakiin muhiimadda uun wixii sharcan wixii shareecada uun ka qabto unbaa sida imaamku ku gaabsaday baan ku gaabsanayn laakiin sidee buu ku yimaadaa sixirka iyo tafaasiil bay leedahay isticmaalka sixirku waa gaalnimo buu oo ruuxa sixirka isticmaalaya dadka ku sixraya waa gaal goormuu gaal yahay bimacnaa waxa weeyaan sixirku wuxuu ka mid yahay buu leeyahay nawaaqida diinta lagaga baxo laakiin wuxuu ku xidhay waa goorma markuu isticmaalo isagoo ictiqaadsan inuu sixirku wax dhibo waxna anfaco idan ilaahay la'aantii isagoon alla idmin sixirka in dhib lagu geysan karo oo idanka ilaahay uu dhaafi karo ama in dad lagu anfici karo isagoon alla idmin hadduu sidaa ictiqaadsan yahay sidaana ku isticmaalo waa gaal buuri suuradaa iyada ah oo ruux noocaa ictiqaadsan sixirna isticmaalaya inuu gaal yahay waa ijmac bal hadduusan isticmaalin ictiqaadsanaanta uu ictiqaadsan yahay rumaysan yahay sixirku waxbuu dhibaa dheefna waa keenaa alle idankiisana uma baahna oo idanka alle la'aantii buu samayn karaa intaasaa waa gaalnimoah isticmaalba intaan la gaadhinba limaada leanna waxa weeyaan waa sugid la sugayo shay ilaahay awooddiisa ka baxsan oo saamayn leh soo ma marka ilaahay qudradiisa waasacnimadeedii bay arrintaasi ka hor imaanaysaa waana mabda l min usuul diin marka mujarad lictiqaad waa gaalnimo hadduu sacyi ku daro mxuu ahaay isticmaal iyana warkeeda iska badaa mar labaadna waa laysku waafaqsan xaalad labaadna iyadana waa laysku waafaqsan yahay waa xaaladee waa xalaashado wuu isticmaalayaa waa saaxir dadku sixraa haddana wuxuu leeyahay waa ii xalaal adoon ku shaqaystaaba war waxan iska daa waa xaaraame sheekh xalaal wey annagaa ogin xalaal yahy waa bannaany waa qaab muxuu ahay eh, lagu shaqaysta wey hadduu xalaashadana ayadana bil ijmaac waa gaal layskuma khilaafsana inuu murtad diinta ka baxay ayib waxaa timid marka asaga oo rumaysan inuu xaaraan idan ilaahay la'aantiina uusan saamayn samayn karin sixirku labadaa qodob isagoo rumaysan buu baranayaa oo isticmaalaya marka xukunkiisu muxuu yahay markaasay isku khilaafayaan a'immadu xaaladaasay khilaafiyota ma xalaashanayo wuxuu rumaysan inuu xaaraan yahay shareecada xaaraan ku yahay talabaad wuxuu rumaysan yahay inuu alla idmo mooyaane idan alle waxba ma samayn karo sixirku asagoo taar labadaaba rumaysan buu haddana samaynayaa isticmaalayaa baranaya xaaladaas ayay marka a'immadu isku khilaafsan yihiin xaalkiisu wuxuu noqonaya saddexda imaam waxay isku waafaqsan yihiin in uu e, gaal yahay waa maalik abu xaniifa iyo axmed bal iskaba dhaaf isticmaalkee barashaduuba ku gaaloobayaa bay isticmaalka warkeeda kaadi barashada inuu sixirka barto barashada laf ahaanteedaaba kufri ah oo ridda oo naaqid min nawaaqid islaami alimaamu shaafici caleyh raxmatullah isagu tafsiil buu gelinaya wuxuu leeyahay masalada wuu kala qaadaya wuxuu leeyahay waa sida xashiyada ku taalla saabuni hadda uu meeshan ku qoray waa madhabka imaam shaafici caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy imaamu axmed imaamu shaafici waxaan leenahay markuu wax ku sixro horta barashadiisu sixir gaalnimo maaha hadduu isticmaalo waxaan leenahay sif lanaa sixraka war sixirkaaga aada isticmaashay bal noo sife maxaad isticmaashay hadduu noo sheego wax gaalnimo keenaya oo maalan xidigaha iyo jimanka iyo makhluuqaad uu caabuday sidaana sixirku ku yimid hadduu sheego wax gaalnimo keenaya markaasaan gaalnimadiisa xukumayna sixirkiisa markuu noo sifeeyo haddii uusan aynan ka muuqanin wax gaalnimo keenaysana ma gaalaysiinayno markaa marka wuxuu sameeyey baa la tafsiilinayaa la fiirinayaa la miisaamayaa mukafirna wuu noqon karaa hayru mukafirna wuu noqon karaa wax gaalnimo keenana waa noqon karaa wax aan gaalnimo keeninna waa noqon karaa calaa hada alasaas baa marka ama lagu gaalaysiin ama aan lagu gaalaysiinaynin waa madhab alimaamu shaafici calayhi raxmat ayib sharti laakiin waa inuusan xalaashanin waan soo marnay hadduu xalaashado ama uu yidhaahdo idan alle la'aantii buu wax samaynaya sixirku taa waa labadaa xaalo waan soo marnay macna ayib masaladaasi waa taa khilaafkaas isagoo jira masaladu waxay u xoog badan tahay saaxirku ama sixirka barashadiisuna waa gaalnimo isticmaalkiisana warkiisa iska badaa biduuni tafsiil iyadoon la kala qaadinoo madhabka jumhuurta ah bay masaladu u xoog badantah sidaana daahirka qur'aanka ayaa laga qaadanaya allah tabaaraka wa tacala fii suurati albaqara markuu ka hadlaya wuxuu yidhi waattabacuu maa tatlu shayaaiinu cala mulki sulaymaan wma kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu sulaymaan ma gaaloobine hayaadiintaa gaalooday maxay u gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixra dadkay sixirka baraan ah. wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut waxaa kalooy dadka baraan labada malag wixii lagu soo dejiyey ee baabil magacyadooduna haaruut iyo maaruud ay tahay labadii malagee meeshaa joogay waxay dadka barayeenna shayaadiintu dadkay baraan kaymaunta wama yucallimaani min axadi xata yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur labada malag ee ilaah fitnada u soo dejiyey dadka sixirka ma baraan ilaa ay ku dhahaan warniyahu fitnaan nahay ha gaaloobin ha gaaloobin biayi shay bitacallumi الsixri waisticmaalihi war waxaanaan wadna haddaad naga qaadatood naga baratood isticmaasho gaalnimay keenyaa gaaloobin soo ma waa meesha labaad aayaddu ku tusayso inuu sixirka barashadiisa iyo isticmaalkiisu gaalnimay fayatacallamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi wma hum bidaariina bihi min axadin ila biidn illah maxaa ka dambeeya wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum wax dhib mooye aan dheef lahayn bay baranayaan khamrada ilaahay wuxuu ku sheegay dhibkeedu haba badnaadee dheef bay leedahay sooma khamaarkana alla wuxuu ku sheegay dhibba ha lahaatee waxaan u jeedaa eh, muxuu ahaayey eh, dhibkeedu haba badnaadee iyaduna dheef bay leedahay laakiin waxaan dhib mooye dheef lahayn waa gaalnimo soma waa laga sii waday waxaa la yidhi walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi اlaakhirati min khalaaq waxay ogaadeen ciddii qaadata sixirka oo iibsata inuusan aakharo wax nasiiba ku lahayn maa lahu fi laakhirati min nasiib aakharo cidda aan waxba ku lahayn yuu yahay ya waa gaal aakhare mu'minba hadduu yahay muslim yahay dembigii kale ha ku dhintee dembi kasta uu ku dhintoon diinta ka saaraynin aakhare nasiib waa ku leeyahy laakiin ruuxaan aakhare nasiib ku lahayn haba yaraatee waa gaal walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi اlaakhirati min nasiib Ah, meesha kale aayaddu min khalaq ah. sii wad maxaa ka dambeeya eh? walabi'sa maa sharuu bihi anfusahum low kaanuu yaclamuun maxaa ka dambeeya annahum aamanuu wattaqow waxaa ka dambeeya iimaan baa loo bandhigay hadday alla rumayn lahaayeen maxaa meeshaa inaysan alla rumaysnayn intaasoo mawdic bay marka aayaddu ku tusaysay ku caddahay sixirka barashadiisi iyo isticmaalkiisu inay gaalnimata sidaasaana raajix sawaab ayadoon la tafsiilinin la weydiinin barashada iyo isticmaalkuba inay tahay naaqid min nawaaqid alislaam oo ruuxa uu diinta kaga baxayo ku ridoobaya macnaha saasaa xoog badan masalada labaad oo aan ku darayna waxay tahay xaddiisa qolyaha qaba inuu gaal yahay waa la dilayaabay qabaan qolyaha qaba ma gaaloobaya tafsiil baa la gelinna waa la dilayaabay qabaan laakiin dilidii baa kale ah ee sababta loo dilaya alimaam abu xaniifa iyo maalik iyo axmed fi lmansuusi canhu waxay leeyihiin waa la dilayaa sidaasina waxa weye waa madhab saxaaba in la dilayo waa madhab saxaaba yani waxay ka sugan tahay muxuu ahaayey alimaam eh, waxaan leeyahay saxaabiga jaliilka ibnu jariir itabari bay ka soo aroortay sanadka dacfi baa ku jira laakiin waa ahar mawquufa la leeyahay xaddu saaxiri darbatun bisayf saaxirka xaddiisu sixiroolaha xaddiisu waa in seef lagu dhufto waa in la dilo way macnaha tirmidi iyo daaraqutni iyo tabaraani iyo xaakim baa soo saara waxaa kaloo ku tusaya aharka sidoo kale bukhaari uu soo saaray min xadiidi bajaalat bnu cabda oo uu yidhi cumar baa wuxuu qoray waa wareegto uu u qaybiyey amsaarta yacni gobolladii wadanka uu ka talinayay buu u kala diray waxay leedahay oo cumar uu diray an iqtuluu kulla saaxirin wa saaxira nin kasta oo wax sixira iyo naag kastoo wax sixirta ha dilo amarkaasuu cumar soo saaray oo yani uu kala diray ayb wuxuu leeyahay bajaala faqatalnaa alaaa sawaaxira amarkii cumar markuuna soo gaadhay markiiba saddex ruuxoo sixir lagu helay baa markiiba qoorta loo dheeray wakadalika xafsata bintu cumar waxaa ka asaxay oo iyadana waxaa soo saaray imaamu maalik baa soo saaray fi lmuwaa isagoo balaaq ah balaaqaadkiisa ka mid a ah. laakiin waxaa xidhiidhiyey bisanadin saxiix xabsata binti cumar iyadana waxaa ka sugan annaha amarat biqatli jaariyatin laha saxaratha faqutilat addoon ay lahayd ayaa waxay sixirtay xabsa xabsa markaasay amartay ha la dilo waa la dilay tafsiil mayna gelin saxaabadaasi saddexdaba iyo qayrkood ma aynan dhihin ha la fiiriyo sixirkiisa ma gaalnimuu keenayaa ma keenayo miisaanka ha la saaro ee amarku waxa weeyaan meeshii lagu arka hala laayo masaladuna waxay salka ku haystaa ee muxuu ahaay qaacidada sharciga ee kullu man laa yandaficu sharuhu ila bilqatli qutil waxay salka ku haysaa aayaddii qur-aanka ahayd aw fasaadin fi lardi ah. leanna waxa weeyaan fasaad ka weyn ma jiro in dadka diintoodii iyo caafimaadkoodii iyo noloshoodii iyo la khatargeliyo fasaad ka weyn ma jiro saas daraadeed in la laayo oo la dilo oo riddatan iyo gaalnimo loo laayo sidaasaa xoog badan adilada daahirkeeda masaladu saasi ku xoog badanta masaladaasi marka eh, tafsiilkaasaa ku jira masaladaas sixirka iyo saxarada iyo qaabka loola dhaqmayo xadiidka fi saxiix albukhaari waqayri ku yimid ayay qaarkood u deliishadeen inayna laasim ahayn dilku waana xadiidkii ninkii yahuudiga ah ee nabiga sixray sal lla alay wasalam labiid ibnu alacsom alyahuudi oo nebiga sixray muddo ayuu nabigu ayaa nabiga sal ly slam sixirku saameeyey oo saamayn kale kuma samaynin maskaxdiisa iyo garashadiisa iyo waxyigii ku soo degayay iyo waxba ma saamaynin laakiin wuxuu saameeyey mucaamalada uu dadka la mucaamaloonaya oo maalan khaasatan shay eh, isagoon samaynin buu ismoodsiinayaa inuu sameeyey eh, yacni waxoogaa saamayn noocaasuu ku sameeyey waxoogaa buu nebigu yiraxamu sana sal lla kadibna laba malag buu alla u soo diray labadii malag marka iyagoo laba nin ahaana bay isagoo jiifa u yimaadeen korkiisay ku sheekaysteen midbaa weydiinaya ka kalena wuu jawaabaya war ninka maxaa haya mabuub waa sixran man abbahu oo yaa sixray labiid ibnu casan baa oo muxuu ku sixray waxbuu isku xidhxidhay oo maaragtay eh, eh, mxuu ahaay eh, timaha go'a iyo shanlada waxa ka go'a waxbuu isku xidhxidhay oo xaggee buu geliyey ceelka durwaan la yidhaahdo salkiisa kadibna waxaa soo degay mucawidaadka yani suuradahan qur-aanka ugu dabeeya cuudiyada ayaa soo degay oo nebiga sal lla lay wasalam ku daaweeyey aayad markuu akhriyo waxaa ka waxay taqriiban wuxuu dareemayey taxasun aayadda labaad ka anna yani sii wanaagsanaa ilaa uu markuu dhammeeyey waxaad moodaa sidii isagoo dabar ka furmoo kale dabar iyo xarig oo kale isagoo ka furmeen oo kaleeto sidaasaa lagu daawayey nebiga salawatu rabbi wasalam aleh marka waxay leeyihiin nebigu sal lla lay waslam sida xadiisku tilmaamayo ceelkiibuu dad u diray waa la aasay marka meeshii haddii la tegey saamaynta uu sixirku sameeyey ceelka xataa geedihii ka agdhowaa oo dhan buu saameeyey biyihii ceelko dhan baa isbedelay yahuudigana wuxuu sameeyey ceelku galay kadibna ceelka salkiisa intuu dhiga waxyaaluu isku xidxidhay wax ku ahriya ku sixray nebiga sal lay slam ayuu wuxuu dul saaray dhagax ceelka salkiisu yaalla marka markaasuu nebigu sal lay waslam eh, waata caysha weydiisata rasuulilaahiw ninka sidaas sameeyey maad maad shaqo ka qabatido nabigu wuxu uhi sal lay waslam haddiiba ilaahay caafiyey fidno furi maayo sidiiu isaga dahay ama qaala sal ly slam marka ninkaa muxuu nebigu u dili waayo waa saaxir e baa la isweydiiyey bacdu ahlicilmina halkaasay ka raadiyeen saaxirka inaysan laazim hayn dilkiisu laakiin masaladu waxa weeye waa masale kaloo masaladaa waxaa la yidhaahdaa qatlu saaxir almucaahad gaal mucaahad ah oo ahdi ku jira oo ballan muslimiinta kula jira hadduu sixir ku kaco oo ruux muslima sixo ballankiisii ma buraya dhiiggiisuse ma bannaananaya annaga maxaan ka hadlaynay masaladii aan ka hadlayna waxaa ruux muslim ahaa oo sixir sameeyey xadiiskanina muxuu ku saabsan yahay gaal ballan ku joogay oo cahdi ku joogay oo muslimiinta ku dhex noolaa oo sixray muslimiinta ama qaar ka mid kaa marka waxay qabaan jumhuurtu ama culimada badankood waxay qabaan waa la ciqaabayaa oo waa la oo la idbinayaa laakiin lama dilayo qaarna waxay leeyihiin marba hadduu muslimiintii dhibay ballankiisiina waa jabaya waana la dilaya adiga wax weeyaan xadiikaasi yani ma aha ruux muslimoo sixir ku dhacay maaha kuma saabsana ayb taas marka wax weeyaan markaan ka soo gudubno sixirka isagana daawadiisu daawadiisu waa qur sidaa nebigaba sal lay slm qur-aanka loogu daaweeyey adkaarta sidoo kale hadday jiraan sidoo kaleeto hadallo naafica oo macnahooda la garanayo oo wax taraya oo sixirkan wax ka taraya ayadana dhib ma leh hadayna hadallo ahaan macnahoodana la garanayo macnahooduna macno xunuusan ahayn sidoo kale hadday jiraan daawooyin oo ibni aadamku uu tijaabiyey inay sixirka wax ka qabanayaan ayadana waa loo isticmaali waa nooc cudur ah dhib maleh waxaanse bannaanayn cala araajix sixirka in sixir lagu furo ah, waxaa la yidhaahdaa mxuu ahaayey nushra la yidhahda yani xallu sixri bisixri sixirkii baa la furayaa sixir baa lagu furaya ama kii sixirka sameeye laftiisiibaa dib loogu noqonaya wax leeya war sixirka naga fur ama ku kaleo isagu meeshan u furantahoyo le anigu uma baranin sixirka inaan dad ku dhibe laakiin dadkaan ku daaweeya kii la sixro maa sixirka ka furaa ama kaa ha loo tago ama kii sameeye ha noqdeen sixirka in sixir lagu furaayo waa khalad xadii baa ku yimid xadiiu jaabir bni cabdillaah axmed baa soo saaray culimmada qaar ka midna way taxsiininayaan sida xaafid ibni xajar iyo ibnulmuflix sheekh albani way taxsiininayaan xadiidku wuxuu leeyahay nebiga waxaa la weydiiyey sal lay sl su'ila can nushra waxaa la weydiiyey sixir furyada sixirka sixirka lagu furo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sl lay waslam muxuu ahaayey wuxuu yidhi hiya min camali shayaan ah, sixir furyada sixirka lagu furayahay waa shaqo shayaan buu yidhi waa camal shayaan leesh leanna waxaa weeye sixir marka uu kani sixir ku furayo isaguna waxbuu sixraya soo maa marka waxa weyaan waa uun sixir labaad waay adig garoo ile ka dariiqo saxsan ma marayo isla dariiqii buu maraya ama jin ama qurjujaaf ama wax laysku xidhxidho ama wax la isticaanaysto balaayadii kii hore uu maray unbuu kana maraya marka waa sixir tadambana waa sixir marka balaayo unbaad balaayo kordhisay waa midda labaadee inta badan xoolaha way iska qaataan mooyaane waxma furaan been iyo dajal bay ku shaqaystaan iyo shacwadu waxaan waxba ka jir xoolaan bay dad ka urursadaan waxna ma qabtaan marka sharcan ma bannaana in sixirka sixir lala aado isaga laftiisa haliska ah oo gaalnimo kale ah. gaalnimona gaalnimo laguma daaweeyo tii horaa dhacday hadday dhacday gaalnimaa laga carari gaalnimaa lagu carari waa yacni sax maaha nijaase nijaase laguma dhaqo soo nin kaadi gaadhay oo marada ka gaadhay ama jidhka ka gaadhay oo kaadi ku daahirinhaya ka war ma saxba sax kaadida biyo daahira loo raadiyaa laakiin kaadidii nijaasada ahayd nijaasaan ku dhaqaya waa isla nijaaso marka sixir sixir laguma furo waa isla wada sixir sida raajixa ah, ma bannaana saas way macnaha wa ana fi dunyaa adduunyada dhexdeeda inuu ahaaday bay rumaysan yihiin sixran wa saxra walilasaf waayahan dambe aad buu u batay sixirku si hayr caadi ah yuu u batay oo eh, maadaama waddan aan joogno ayna shareecadu ka talinin oynan maamulin oo oyna suldadeedu ka soconin eh, meel walbay ka furan yihiin oo boorar baa ugu dheggan eh, muxuu ahay jidadka ugu dheggan inkastoy u sii badan yihiin meelahaas ee saaxilka xeebaha iyo ilaa tanzaniya iyo meelaha ay ugu daran yihiin wa laakiin waayahan dambe soomaalida lafteeda shaqaa laga helay shaqaa laga helay islaanta masayrsan ee ninkeeda sixraysa midka xoolodoonka ah midka caruurdoonka ah midka jiran ee cadaawadoonka ah meeshana layn soo dhexdegay haddaad jidkan saa u qaadaan mungange fulan baa lagu leeyahy mungange fulan boorka ugu dhagay nambarkaa iyo nambarkaa ka soo wac khalaas waxaa ku qulqulahaya inuu sii socdo adyaabi war maxay raadinahayaan waxa un baa la marka waa arin khatar ah oo halis awah dadka intooda badanna jahli baa u geenaya meelo loogu tagana way jiraan oo khaasatan dadka jiran loogu geeyo oo muxuu ahaaye khaasatan jidka mamaasiya marka la qaado meelo waaweyn baa jira oo dadku tagaan marka waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalo runtii kutusaya fasaadka jira iyo dhibka jira diinla'aanba asal ah saaxir waxaad ka raadisay diinla'aan iyo adduunyala'aan ubaad kala soo noqon mooye saaxir marnaba manfaca ka keeni maysa habeenkii xaloo taga wey wa ana fi dunyaa adduunyada dhexeeda waxaa ahday sixran bay rumaysan yihin wayu'minuuna waxay rumaysan yihiin ana fi dunyaa adduunyada dhexeeda inuu ahaaday sixran sixir iyo wasaxaratan iyo kuwa wax sixra sixirku waa cilmigii sixirka saxaraduna waa jamcu saaxir oo waa dadkii sixirka samaynaya wax sixiraya wa ana sixra bay rumaysan yihiin sixirku isticmaalahu isticmaalkiisu kufrun inuu gaalnimo yahay min faacilihi ka sameeyey gaalnimo ka dhacday wa goormuu gaalnimo noqonayaa muctaqidan xaal uu yahay hadduu isticmaalo mid ictiqaadinaya lahu isaga ictiqaadinaya naafican inuu yahay ictiqaadinaya mid wax anfacaya daaran oo wax dhibaya biqayri idn illaah ilaahay idankiisa kayrkii wax ku dhibayo oo wax ku anfacaya idanka ale la'aantii inuu wax dhibayo oo wax anfacaya sixirku isagoo sidaa rumaysan hadduu isticmaalo yuu gaaloobaya lanna aayaddu maxay tidhi wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illah saas manaa yacni dhibka uu geysanayo xanuunka uu geysanayo dadka uu dilayo dadka jirada uu ku ridayo kullu daalika waxa weeyaan idan ilaahay waa hadduusan alla idmin haddii saxaroo dhan laysu keeno inta wax sixirta iyo kuwa ugu waaweyn oo isugu kaa tagaan allana uusan idmin sixirkooda kuma qaban karo soo soos maa marka yacni idan ilaahay buu wax ku saamaynaya haduu marka rumaysan yahay idan ilaahay la'aantii buu saamaynaya marka waa gaaloobaya buui sidaana uu ku isticmaalo suuradaana waxaynu nidhi waa laysku waafaqsanya suurada labaadee laysku waafaqsanya inuu gaaloobayo waa hadduu xalaashado suurada saddexaad oo inuu sameeyo ama barto asagoo og inuu xaaraan yahay suuradaa way suurada laysku khilaafsan yahay een iyadana soo xoojinnay ama aan rajaxnay iyada lafteedu inay tahay sida raajixa inay gaalnimo tahay hada bilahi towfiiq